بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله هنقبل الله بإن آية اللبعتني سيدات سورة القمر إلى آية تبني اللح سورة الرحمن درس قال وحين ودن كذبت ويبانيين ثمود رأي ثمود بالنذور الدقنينهم بيبانيين فقالوا حيلهم أبشرا قف oo minaa naga mid ah waaxidan oo kelidii ah yaa natabicu raacayna inaa anagu idan haddaanu ninkaa raacno lafii dalaalin baadi baan ku sugnaa wa sucurin waali awlqiya dikru ma waxyigaa lagu soo riday caleyhi dushiisa mi beynina anaga dhexdayada oo misagaana laga xushay bal huwa kadaabun beenaalo weeye ashirun oo shar badanoo kibiraani ah allah wuxuu leeyahay sayaclamuuna way ogaan doonaan hadan beri beri wixii ala oo sharka badan inaa anagu mursilu naaqati hashii baan diray oon soo bixinay fitnatan imtixaan darteed lahum iyaga la imtixaani fartaqibhum bal sug wastabir iska sabir bal sida xaaladoodu noqon doonta sug wanabi'uhum u waran ana almaaa biyuhu qismatun qayb inay yihiin baynahum dhexdooda iyaga iyo hasha oo maalintay hashu cabto caanay ka maalayaan kullu shirbin kalcab walba muctadarun waa waa la xaadiri fanaadow saaxibahum allah subxaana wa tacaala waxay yidhaaheen qoladii nebi saalix loo diray waa dulqura ogii barwaaqada badnaa shaam iyo xijaaj u dhaxeeya salaxan hal ka soo saar baynay rimanoo foolanaysa ka soo saar baynay allahuu baryey salixibaa hal rimanoo sidkeedii dhammaaday yaa yaa ka soo baxday hashii ilmay dhashay waa qurbac baa la leeyahay marka wuxuu yihi hasha hataamolaa tama soo habiso in fayaqudukum cadaabu waa sidii iyagu ay dalbeen marka nabiyulaahi saalix waxaa lagu yidhi iska yarsug oo sabir biyuhuna waxaad u sheegtaa biyuhu waa dhexdhexaado maalinna iyagaa cabi maalinna hashaa cabi oo maalinta ay hashu cabi caanay ka maalayaan maalinta iyagu ay cabayaan hashu u iman mayso qolo walba kalcabkeedii way imanaysaa inaa anagu mursulnaaqati hashii baan soo diroo soo bixinay fitnatan imtixaan dartii lahum iyaga la imtixaani waa sida iyagu dalbadeen fartaqibhum bal sug waxa ku dhici doona wastabir iska sabir wanabbihum u waran ana almaaa biyuhu qismatu qayb inay yihiin beenahum dhexdooda iyagii hasha kullu shirbin kalcab walba muqftadaru waa la iman qoladii lahayd baa imani fanaado way dhawaaqeen saaxibahum saaxibkood baa u dhawaaqay qudaar binu saalif fatacaadhaa wuu laacay hashii facaqara wuu boqongooye fakayfa siduu kaan ahaaday cadaabi cadaabka wanuduur digniintayda aan kuwaa ku riday inaa anagu arsalnaa alayhim waxaan ku diray sayxatan dhawaaq waaxidatona keliya hal maraa lagu dhawaaqay fa kaanuu waxay ahdeen ka hashiimilmuxtadiri barin ama guri la deganaan jiray oodiisii burburkeedii oo kale yay ahaadeen waxaadee sheeko e, way dheerayd qisadu saddex maalmood sugaa la yidhi markii hasha la soo bixiyey yaa laba gabdhood oo mid gabdho leedahay midana ay tahay yaa intii meel istaageen bay dhaheen nin alla ninkii hashaa dila annagaa isu dhiibayna suu doono noo sameyn niman baa marka lasoo soo diray nimankiibaa ogolaaday nin qudaar binu saalif liblaa ku jiro waxaa la leeyahay sanadkan ilmihii dhashaba hala gowracaa layidhi markaa ninkaasoon weligii wiil yeelan saalif yaa wiilkayga la gowrici mahaa yidhi waa ninkii ashqannaas weye ninkii ugu ayaan daraa weye dadka ninkiibaa marka hashii ay soo martay intuu boqonagooye gowraceen qurbiciina wuu cararay meel unbuu galay meel ilaahay ogyahay ayuu galay dhibaatadu saasay ahayd markaa wuxuu leeyahy cadaabkii ku dhacay soo lagama aarsanin soo meeshii la rabay ma dhicin inaa mursilu naaqati fitnata lahum imtixaan fartaqibhum iska sug ku dhici doona wastabir iska sabir wanabi'uhum u waran ana almaaa biyuhu qismatu qayb inay yihiin baynahum dhexdooda iyag yahash kullu shirbin kalcab walba muxtadarun waa la xaadiri ciddii lahayd baa xaadiri fanaadow way dhawaaqeen saaxibahum warkaali bay dhihin fatacadhaa wuu laacay hashi wuu ku booday facaqara wuu boqnagooy wuu gowracay fa kayfa sideebuu kaanu ahaaday cadaabi cadaabkay wanudurii digniinahaygii digniinihiisa run ma ahayn cadaabkaysiisa meeshii la rabay sooma dhicin inaa anagu arsalnaa calayhim waxaan ku diray sayxatan dhawaaq waaxidada oo keliya hal maraa lagu dhawaaqay fa kaanuu waxay ahaadeen kahashiimilmuxtadiri barrin burburkii barrinka meesha la dego oo ooda inta la dego reerku degaan markii laga guuro jabad burburki way siduu u burburo oo kale allah wuxuu leeyahy walaqad yasarna alqur'aana qur-aanka waan sahalay lidikri waantoon iyo xifdi baan u sahalay macnihiisaa la sahlay iyo lafdigiisaba fahal min mudakirin qof waantoomi ma jira kadabad way beeniyeen qowmu luudin luud qowmkiisii binuduuri digniinihii bay beeniyeen oo luud ka mid aha iyo mucjizaadkiisii inaa anagu arsalnaa calayhim waxaanu ku diray xaasiban dabayl quruurax wadata ilaa aala luudin luud aalkiisii mooye iyagu way ka baxeen najaynaahum waanu nabadgelina bisaxaarin waqti hiraaba waxaa layidhi reerkaaga la goon oo dib ha soo milicsanin maxaa loo nabadgeliy nicmatan u nicmayn oo min cindinaa xagga iyaga ka ahaatay kadaalika sidaas yaanu najii u abaalmarinaa man shakara qofkii alla caabudo la rumeeya sidaa luud loo abaalmariyey oo nimankii xumaa uu uga badbaaday yaanu abaalmarinaa walaqad andarahum badsatana allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay qawmi luud digniinihiibay beeniyeen digniinaha waxaa ka mida baa ka iyo mucjizaadkii waxaan ku diray dabayl quruurax ah wadata waxyaabo badan baa lagu dirayo inta kor loo qaaday oo dhulka lala goyo saa la haddana dhagxaan lagala daalay oo lala dhacay dabayshaasaan ku diray ilaa aala luudin luud aalkiisii mooye habeen la bax baa layidhi reerkaada najaynaahum waanu nabadgelinay luud iyo intii la socotay dad badani ma rumaynay isagii gabdhihiisii bisaxarin goor hiraab ah nicmatan liajli nicmatin nicmayn darteedu min cindinaa xaggayee ka ahaatay kadaalika sidaasaanu najiy u abaalmarin ama shakara qofkii alla caabuda saasaanu abaalmariya luud maxaa lagu abaalmariyay cadowgiisii in la baabi'iyey walaqad andarahum luud wuu ciqaabtayaduu uga digay badsadu asalahaan waa qabasho ciqaabtayadiibuu uga digay fatamaarow way shakiyeen binuduuri digniinihii bay ka shakiyeen weli walqatra waduuhu way ka dalbeen can dayfihi martidiisii fadamasnaa waan daboolnay acyunahum indhahooda yuqaalu lahum waxaa loo yidhi faduuquu dhadhamiya cadaabi iyo wanuduurii digniinahayga dhadhamiya lay dhadhamiya waxaa yidhi markuu u iyagoo horta gabdho gabdhihiisiibay u yimaadeen waa niman dhallinyar ah waa mikaail iyo jibraail iyo markaasay yidhaheen reerka wax la martiyaa ma joogaa bay gabadhihii ku yidhaahdeen gabdhuhu waxoogay meermeer bay sameeyeenoo aabbahay baa joogo dad xunbaa meesha jooga yidhaahdeen way u yimaadeen waa maalin adag buuri low awi ilaa rubni shadiid haddaan cid ku tiirsanahay jiraan waa maalin casiira yuu yidhi way u yimaadeen marka gabadhii xaaskiisa ahayd baa qoladii intay mare u taagtay u baaqdo way soo urureen meeshani marka waxay isku dayeen inay albaabka jabiyaan alaysa minkum rajulun rashiid war miyaan wax fiican idinku jirin waa kuwan gabdhahaygii haweenku sheegaya waad ogtahay inaana kuwa muraadka hadalla badan baan dhacay markay soo dhaqaaqeen baa indhihii loo daboolay markaasay dib u kordheen markaas weligaa waxay ku dhaaranayaan markii waagu bariyo waxa luud gaari doona wuuba arki doona iyo ku dhaaranaya walaqad andarahum luud wuxuu uga digay badshatana ciqaabtayadii waa qabashadii fatamaaro way shakiyeen binuduuli digniinihiio inayna xaq ahayn bay u qaateen walqad raawaduuhu way ka dalbeen can dayfihi bay ka dalbeen inay xumaantii ku sameeyaan fadamasnaa waan daboolnay ayunahum indhahooda bay u gurteen faduuquu dhadhamiya marka cadaabii cadaabkii nuduri digniinihaygii yacni digniinihii wixii ka dhashay dhadhamiya walaqad sabaxahum waxaa ku waabarisay bukratan aroor hore cadaabun cadaab mustaqirun oo suganoo daa'ima oo ilaa uu baabi'iyo aan tagaynin faduuquu dhadhamiyaa lagu yidhi cadaabiya cadaabkay wanuduri allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay markay martidiisa ka dablo indhaha loo daboolay waa berigiibuu cadaab ku waabarisa waa cadaabka inta kor loo qaado kor la geey oo la soo rido maadii waa badxun oo uraysa hadda yaa dhagxaana lagala daalay wey walaqad sabaxahum waxaa ku waabarisay bukratan aroortii cadaabun ilaa iyaga baabi'iyo marka faduuquu dhadhamiyaa lagu yidhi cadaabi cadaabkay wanuduri lisaanuxaal weeye walaqad yasarna alqur'aana qur'aanka waan sahlay lidikri xifdin iyo wacdin baan ku sahlay hal min mudakarin wax waantoomi idinku jiraa walaqad jaaa aala fircauna fircoon aalkiisii waxaa u yimid annuduru degniinihii kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha yagii kullihaa dhammaanteen fa waanu qabanay akhda casiizin axad xoog badan qabashadii oo kale muqtadirin oo awood leh axad awood leh siduu u qabtaan u qabtay waa la baabi'iyey wey akufaarukum magaaladiinana khayrun ka khayr badan min ulaa'ikum kuwaa la halaagay kuwaa markii xaqa diideen la halaagay idinkaa ka khayr badan ama lakumase waxaa idiin qoran baraaatun beri noqosho fii zuburi kutubihii horema waxaa idinku qoran inaan dhibaata idinku dhacaynin bal yaquuluuna waxay leeyihiin naxnu سيهزم الجمع جمع ولا بربرين ويولون الدبور الدبذن ويجيدين يا وحال يدور مقالة دينا يا دت كاهرة يا كخير بدن بس قرال بايدين قرن إن أدنبت جلسان ما يصير ما هي وحيدين أنا وعلبان ونهيبيني استدفاعي بركالله وحليه هو الله جمين وإلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحوك مركوي لسيه الزمو الجمع ويولون الدبور baa cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuul allah colka jabi waa kee colka guulaysansa waa kee maalintii beder bay ii fasirantay buuhi marka oo aan gartay buuhi kuwa jabi inay kuwa gaalada yihiin akufaarukum magaaladiininaa khayrun ka khayr badan min ulaa'ikum kuwaa la halaagay markay dembi la yimaadeen am lakumase waxaa idiin sugnaa baraa'atun beri noqosho iyo saamaxaad fii zubuuri kutubihii hore ma waxaasaa idinku qoran am yaquuluuna bal yaquuluuna may waxay leeyihiin naxnu anagu jamiicun jamac baan nahay muntasirun isdifaaci allah wuxuu leeyahay sayuhzamu waa la jabin doonaa aljamcu jamci waa la jabin doonaa wayuwalluuna dubura dabadana way jeedin doonaan bali saacatu saacaddu mawciduhum ballantooda wey la isugu iman doona lagu ciqaabi doono wasaacatu saacaddaana adhaa ka balaayo badan adduunka wa amaru ka khadhaadh buy saacaddi ballanta ay leeyihiine la بلنت الله قبتي عقابته لودا مريسين دوناي واخره بل ساعه ساعده موعدكم بلنتودا وي لغلا بلمي اللي سو من دون وساعه ساعده ادها كبلايه بدن وامر كخرار ان المجرمين الذنبيلياش في ضلال بعد ما كسغنيين iyo والي يوم yawma maalin bay waalayeen yusxabuna lagu النار fi naari على وجوههم ala يقال لهم yuqaal lahum xaloo masa saqara naagta saqaraa taabashadeeda dhadhamiya innaa anagu kulla shayin shay la arka kulligii khalaqnaahu alle waan abuuray biqadarin qadarkayga iyo xukunkaygan ku abuurayb mujrimiinta fii dalaalin wasucurin marka maalintaa wejigaa loo jiiday iyagoo naarta ku jira yaa loo jiiday markaa nabiga waa la weydiiyo yaa rasuulalahi sidee wejiga ugu socon buuri kii lugaha ku socodsiiyey baa wejiga ku socodsiin buuri in almujrimiina dambiilayaasha fii dalaalin baadi bay ku sugan yihin wasucurin waali yowma maalin bay dalaal iyo sucur ku sugan yihiin haddii lagu tacallushiyo waa sidaa haddii yowma maalin xus la yidhaahna waa sidaa yowma maalin baayay waalan yihiin yusxabuuna la jiidi fi naari naarta dhexdeeda calaa wujuuhihim wejiyaalkooda loo jiido oo dhulka taabashadeeda dhadhamay way taabatay inaa anagu kula shayn shay la arko kulligii khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin qadar aan leehan ku abuuray qadarka qadariyada la yidhaha ee ma ogaado wixii hadda koroo tagay markuu dhaca unbuu ogaadaa yidhi wixii lamid ah iyo xadiida aada u tiro badan nabigu wuxuu ku magacaabay qolada qadariyada majuusa hadihi lumma yuu nabigu ku magacaabay caleyh salaatu wasalaam waxaa iman dooni qoom aan qadarka rumaysnayn waa majuusu haadihi lumma wamaa amrunaa amarka yagu ma aha maamulka yagu ilaa waaxidatun hal mara mooye kalamxil bilbasari il biligsigeed walaqad ahlagnaa waan halaagnaa ashaacakum idinka oo kale kuwa idinla nooca ee faalmi mudakirin wax waan toomayaa ma jiraan wamaa amrunaa ilaa waaxidatun waxaa weeye ilaahay ficilka uu qabanayo wax alla wuxuu alla samaynayo waaba ilbiligteeda kun unbaaba la dhihiba kulli umuurta alla oo dhan kulli waa isku wada mid akhriya adduun marka kuwa idin lamidaho sidiinan oo kale ah oo xaqii diiday yaan halaagnay ma maantoomaysaan waa laidin digay waantoomaysaan baa laleeyahy wamaa amrunaa maamulkayagii amarkayagu ma aha ilaa waaxidatun hal mara mooye ka lamxin bilbasari il biligteed walaqad ahlagnaa waan halaagnay ashaacakum idinkoo kale ee fahal min mudakirin لوالدين دقيا وكل شيء شيء كل فعلوه أي أمضوا سميان في الزبور كتبتي ويكون قرنتها كتبتي ملائكته سي يوح والبؤي سميان يكون قرنهن مركا قل يا وحيد في الزبور ذا الله محفوظك كتبت ملائكته وين وكل صغير وحير كله iyo كبير وحوين weyn kulligii oo ay sameeyeen mustadarru qoran yahay sadadaysan yahay inal muttaqiina kuwa allahooda ka fii janaatin jannooyin iyo wanahaarin toog sidaa u qulqul ayay ku sugan yihiin fii maqcadi sidqin bakaanu fadhi wanaagsan bay ku sugan yihiin cinda maliikin cinda rabbin rabbi agti maliikin oo maamulo ah muqtadiruna awood la agtiisay joogaan mutaqiintu waa kuwa wey dembi kasta wax alla waxay sameeyeen horta zuburtiibuu ku qoran yahay wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada waa wax qoran mutaqiintuna heerkaasay taagan yihin wa kullu shayin shay kulligii facaluuhu ay sameeyeen في الزبور كتبت كقرية كتبت ملايكة هايسي وكل صغير وحي الكل يو كبير وحوين كله مستطر وقرية هو لسدني إن المتقين متقينتنا في جنات جنوين بكسوين والنهار توقع القرية في مقعد صدق بكانوا فرد وناكسن بكسوين عند رب رب أكت مليك أو تصرف له مختدر أول له يأكتوغا وماشو يسوي قري أغدقين يدقينهم suurat raxmaan waa suuraddii konton iyo shanaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa toddobaatan iyo sideed suuradda culimada qaarkeed waxay leeyihiin waa madaniya culimo badan baa sidaa leh ibnu cabaas ay ka mid yihiin qolyana waa makiya bay leeyihin maxaa yeelay nebigu saxaabada inuu ku dul aqriyey oy saxaabadu aamuseen buuri jinkaa idinka jab markaa jinka ku dul markaan ku dul aqriyay mid aanu beenini ma jiro ilaahayow mahadna adigaa iskaleba iigu jawaabeen buy marka markaas habeenka jinkuna madiin makay ahaydo cabdullaahi bin mascuud baa la joogay cabdullahi bin mascuud baa saa marka suuraddu inay maki tahay inay madiina tahay saasaa la isugu khilaafsan yahay inay maki tahay bay u badan tahay markaa arraxmaanu allaha raxmaanihi calama alqur'aana qur-aanka isagaa khalqiga baray khalaqal insaana dadkana wuu abuuray calamahu dadkii wuxuu baray albayaana hadalkuu baray hadalka ashamsu qoraxdii walqamaru dayixuna bixusbaanin yasiiruuna bixusbaanin xisaab bay ku socdaan oy isdaba joogaanoo isku isu iman mahayaan wanajmu xidiga iyo washajaru geeduhuna yasjudaani way sujuudayaan alla wuxuu leeyahay alraxmaanu cala qur'aan aayaddan waxay soo degtay markay yidhaahdeen bani aadan baa baray iyo raggaasaa baray markaasaa li waa beentiini ilaah baa qur-aanka baray allah baa qur-aanka baray allah insaanka wuu abuuray bayaanka iyo nudqigana sida loo hadlo allah baa dadka baray qoraxda iyo qamarkuna xisaab bay ku socdaan ayna isdaba maraynin oyna ka dhinmaynin wanajmu washajaru iyo sudaan sujuuddoodu waxaa weeye allah maamulo ah bilmatal markay qoraxdu soo baxdo sidaasay xagga hoosku xaggu mari xooskuna xaggu mari marka wanajmdan qoli waxay leeyihiin ashajaru waa geedka gunta isku taaga annajmuna waa geedka aan gunta isku taaga lahayn dhulka ku ballaadha culimo badan baa saan ku fasiri laakiin inagu waxaan leenahay annajmu waa xidiga waa xidig xidigaha ka iyo geedaha dhulka joogaay way sujuudaan maxay u sujuudaan allah baa maamul oo halba dhinac u leexiya arraxmaanu allaha raxmaanaha callama alqur'aana qur baray nabiyullaahi maxamed ee cid kale ma barin خلق الإنسان الله ضدك وأبو ري علمه ضدك وحبر البيانة وعضين تنطق كبر الشمس قرحة والقمر ضيحنا يسيران بحسبان الحساب بكسعنا والنجم حدقها يوشجر هنا يسجدان لله ألا يسجدان سجودنا ومامركو الله مامله هدب ملقي والسماء السمدنا رفعها الله وكريالي ووضعه حسودجي الميزان عدل جيب حسودجي ومحي عدل ياسي الله تتقو إني ذا كحد قدبن في الميزان عدلك واقيم الوزن ميزانك إيا عدلك توسية بالقسس عدل لما ولا تخسروها خسارننا الميزان ميزانك خسارننا ودنا حوبادننا وين الله سبحانه وتعالى السمد اسكدنا إنه أرقنا يؤكر يالي ميزانكنا وسودجي وكي حديدك إيا ميزانك إيا ولا سودجي وعدلك عدلك وحكم لسودجي عدلك ومحي إنا عدلك اللي حد قدبن wasanka si fiican u jooji markaad wax isu dheelitiraysaan dhinaca u badinina wax khasaarinina wasamaa samada alle rafacaha wuu kor yeelay wawadaca wuxuu soo dejiyey almiisaana cadligiibuu soo dejiyey allaa tadqow ha ku xadgudbina filmiisaani cadliga iyo miisaanka waa qiimulwasna wasanka toosiya bilqisi si caadilimo ah, oo labada dhinac mid idaan u leexanin حنين ولا تخسروها خسارين الميزان ميزانك خسارين عد مركز وحمي سيسان هي مركز عد حد حادين إنسان عدنا هو اللي حنينه والأرض أرضنا ألا وضعها ودجيه للأنام دتك ودجيه إن دتك كن ولا هذا khalqigu anaamku inta badan waa bani aadamka laakiin khalqigoo dhan buu alla u dejiyey fiiha ardada dhexdeeda waxaa faakihatun waxyaabo badan oo lagu raaxaysto iyo wanaklu timir wadaatul akmaame ubax u saaxiiba kumku waa ubaxa qubka uu ka soo dhex baxa weeye walxabbu firidiina wuu dejiyey dulcasfi balka u saaxiibka ahayd sarciga bal kalena dhexdeeda wuu yeelay wareexaanu waxyaabaha udgoonna dhexdeeduu yeelay fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa midoodeebaa tukadib aana bixninaysa ardada allah wuu dejiyo wuu goglay saasuu u goglay dadkaa loo goglay inay ku noolaadaan faakiha fara badan baa ku jirta timirta waxaa si gaara ah loogu sheegay iyadu hadday qalalantaha hadday qoyan tahay mid walba waa lagu nafciyaa midda kale jaziiratulcarab waxa ugu fiicane la cuno wey kumkuna waxaa weeye ubaxa qubka uu ka soo dhex baxo maami qubka ubaxa bixiya u saaxiibka ayd bay noqon walxabuna waa wixii firi oo dhan qabandida iyo heedda iyo haruurka iyo waxaasoo dhan oo bal u saaxiib yahay bal bal buu marka balku dadkiiyo dunyaduba xabiga way cunaan oo xooluhuna balkay cunaan dadkuna ugu cunaan naqligana dadka keliya cuna faakihaduna waa caamo wax walba way soo gelayaan iyo wareyxaanu wareyxaanuna qaar baa waxay dhihiin zarciga aan balka lahayn wey marka sidaa hore inu marray baan ku daynayna allah wuxuu leeyahy wal arda dhulka wadacahaa alla wuu dejiyey lil anaami dadkuu u dejiyey fiihaa ardada dhexdeeda waxaa faakihatun waxyaabo lagu raaxayso iyo wanaklu timid oo daatuakmaami qubka ubaxa bixiya u saaxiiba walxabu firidiina dhul dhexdeedu yeelay firidaasoo dulcasfi bal u saaxiiba iyo walriixaanu waxyaabihii udgoonaa oo dhan fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa midoodee yaa tukadibaani beeninaysaan khalaqal insaana alla dadka wuxuu ka abuuray min salsaalin dhoobo qalalan oo kal fakhaari dheri oo kale ah oo saa u danani naw now naw wakhalqal jaana jaankana wuxuu ka abuuray min maarijin olol oo min naarin dab ka ahaaday nebi aadam dee lixdan nooc oo ardadaa laisku daray biyaa lagu daray marka waa la qooshay diinin laazim bay noqotay intaba qur-aankaa sheegay dhoobo dhegdhegaysay noqotay haddana way isbedesho xama in masnuuni yay noqotay joof baa loo yeelayo dheri qalalan oo kale oo saa markii loogu dhufto nownowle yay noqotay markaasuu shaydaanku u iman jiraalay shaydaankaa u iman walla meesha wax kalunbaa looga danleeyey buu dhihi jiraalay meeshan oo kale marka insaanku saa wey marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam khuliqa alinsaanu min salsaalin wa khuliqa aljaanu min maarijin sidaasuu nabigu yidhi khuliqa almalaaikatu min nuurin saddexdaa wey jaanka waxaa laga abuuray dab malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur bani aadamkan waxaa laga abuuray wixii laydin sheegay waka khalaqal insaana alla dadka uu abuuray min salsaalin dhoobo dananaysuu ka abuuray oo kal fakhaari dhari oo kale ah wa khalaqal jaanna jinkana wuxuu ka abuuray min maarijin olol oo min naarin dab ah fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigeen nicmooyinkiisa midoodee yaa tukadibuaan beenaynaysaa allah subxaana